أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku soo jiray gogoshii kitaabka arbaciinka arbaciin nawowi imaamka baad imaam nawowi uu u sameeyey kitaabka وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله واشهد waxaan qiraa buri ana sayidana sayidka nabi muxammadan nabi muxameda kii la mahdi midii ahaa ismiga caalamka in la looma qabo laakiin asalkiisii calanka murtajabiyo manquul manquur buu kala baxaay asalkiisiiba kii la mahdin badiyey buu ahaa waana sax oo waa la mahdin badiyey nabiga calayh salaatu wasalaam adduunya aakharada aad baa loo mahdiyey waashhadu anna sayidana muxammadan cabduhu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baada inuu yahay baanqidig bani aadamku sifooyinka ugu sifoobo sifada u qiimaha badne waa sifatu alcubuudiya cabdullah waa ammaan meeshii ugu dambaysay bani aadam lagu ammaano allah markuu rabbi yahay adna inaad noqoto baa le addoonkii rabbi oo sifatu alcubuudiya aad ku sifowdo sifo qaali oo aad u qiimo badan wey cabdullaahi wa rasuuluhu rasuulku ilaahay diray wey rasuulku ilaahay uu diray ilaa kaafati alkhalq wa xabiibuhu xabiibullah alla kuu jeclaaday weeye uu ka raadli noqday maxabbada ilaahay inuu ka raadli noqday weeye oo raadli uu ka yahay wa khaliiluhu khaliilullah ilaahay khaliilkiisii weeye nabiyullaahi ibraahim baa khaliil lagu yaqaanay waitakhada allaahu ibraahiima khaliila laakiin nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam khaliiluraxmaan asna wuu yahay wuu la wadaagaa ibraahim ambiyada kale waxaa jira oo wada wadaaga umuura haddana mid inuu faa'iq la noqdo sida hadda nebiyullaahi muuse kaliimullah nebiyullaahi ibraahim khaliilullah nabiyullaahi maxamed marka khaliilullahi idinku la wadaagaan xabiibullaahina waanahay buu nabigu calayh salatu asalaam wa ana xabiibullaahi wa khaliilullah marka maxabadii iyo khullada khullada xeer dheer welidaa maxabadu haddee meelo badan bay ku aroortay ee ku sugnaatay laakiin khaliilnimada waa ku nabigu diida calayh salaatu wasalaam oo cidaan ilaahay ahayn haddaan khaliil ka dhigan abubakar baan ka dhigan lahaa waa ku xadiigii saxaanka nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam laakiin khaliilkaygu waa allah bani aadam khaliil kama dhiganhay laakiin maxabada eh, waa ka la yidhaahdaba zayd bnu xaariata xibu rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam baa la yidhahda usaamata bnu zaydna xibu rasuulilaahi bacda xibi abihi baa la yidhahda somaati marka xabiibnimadii wakaa saxaabadii iyo dadkii waa loo ogolyaha laakiin khaliilnimadii nabigu u diiday haddaan khaliil yeelan lahaa abubakar baan ka dhigan lahaa bui laakiin baa aan khaliilka yeelan hayaa wa xabiibuhu wa khaliiluh afdalu lmakhluuqiina makhluuqaadkao dhan kii ugu fadli badnaaha cala aliطlaaq isagoon waxba la kala qaadqaadin makhluuqaadkao dhan kii ugu fadli badnaaha meelahan shuraaxda barkood madbucooyinka zamannadan dambe wax badan bay ganacsi bay iska noqdeen wax badan bay haltagayeen marka haltagayntaa marka waxaa ka dhex faa'iidaysanaya nin alle ninkii dan lahay o dhan ayadana waxbuu hoosta ka gelin shuraaxdaba de markaa kitaabka qaarkood inuu barmaawga ahaa baan jeclahay meeshanu masale dasiise ah oo sheekhi lahaa hadda aan aamisnayn oo la yaqaano iyo dhex gashadeen muctasiladii waxay yihiin korkii la yidhi waa afdalulmakhluuqiin uu yidhi wa minhu lqur'aan bay hoos geliyen shuraa waa laga digtoonaanay wa minhu lqur'aan kaasay hoos gashadeen qur'aan goormuu makhluuq ahaa wa minhu yani wa min almakhluuqi alqur'aanu bi iyo meeshaa hoos gashadeen waad iska jiraysaan afdalu lmakhluuqiina cala aliطlaaq cabdigiida almukaramuu la karaameeyey bilqur'aani qur'aanka lagu karaameeyey qur'aankiida alcasiizi ee casiiska ahaa laa ya'tihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid haba yaraatee wax bedeli kara kutubadii hore kulli waa kii looga taxriifin jiray yuxarifuuna alkelima can mawaadicih waa kay taxriifin jiray laakiin kitaabkeenna maya waa casiis innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm marka qur'aan iyo qalbiba ilaahay waa ku ilaaliyey qalbigii muminiintana ilahay buu ku ilaalina wuu xifdinayaa qoraalkiina waa diiwaangelintiina ilahay buu ku ilaaliyey qur'aanka lama taxriifin karo macni kuwa macna ku gagabado maahiine lafdigiisa lama taaban karo almukaramu la karaameeyey bilqur'aani qur'aankii lagu karaameeyey qur'aankii dee alcasiizi ee casiiska ahaa maniica ahaa qur'aankii dee almucjizati ee mucjizada ahaa mucjizadii dee almustamirati ee daa'imka ahayd calaa tacaaqubi siniina calaa tawaali siniina sannadaha israaraacooda iyo isla xidhbintooda daa'imka ahayd qur-aankeennu waa mucjiz suu nabigeennu caddeeye calayhi salaatu wasalaam nabi kasta oo ilaahay uu diro wuxuu la xidhiidhin jiro la diri jiray shay mucjizo ah oo isagoo kale markay basharku arkaan ay rumeeyaan nabi kasta mucjisu lahaa suuragal maa rasuul aan mucjiso lahayn ma jirin nabigeennu markaa mucjizooyin fara badan buu lahaa oo aad u tiro badan laakiin mucjizada ugu weyn uguna cajabta badan baa qur'aanka ah oo waxyigan isaga lagu soo dejiyeah walidaabaa korkuu nabigu asagoo arrintaa ka hadlay xadiigii saxa markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabi kastaba wuxuu basharku rumeeyaa lala xiri yaa la siiyey aniga waxaa la isiiyey buuhi waxyi waa qur-aanku sheegi nabigu calayhi salaatu wasalaam welidaa waxaan rajaynayaa ka ugu atbaacda badan inaan noqdo way ahaatay waxaa keenahaya rusushii hore mucjizooyinkooda la siin jiray intii aragtay ama la kulantay yaa dareemi jirtay intaasi mar hadday tagto intaan soo gaarin maba yna arkayn waxaa la mid a ah hadda nabigeenna alayh isalaatu wasalaam mucjizooyinkii la siiyey way fara badnaayeen biyaha gacmihiisa ka burqanhayey oo la cabahayey oo lagu weysaysanhayey oo lagu dhaharo qaadanhayey dhagaxyaha la hadlahayy daruuraha hadhaynhayey geedaha u hoggaansamhayey dayixii baa kala dilaacay iqtarabat isaacatu washaqa alqamar waxaasoo dhan mucjizay wada ahayn laakiin intii aragtay unbaa qumaati markaa ugu baraarugtay waxaasoo dhan marka waxaa ka weyn oo asagu intuu islaamba jiro jirahaya waa qur'aankii qur-aanka mucjizinimadiisu marka meelo badan bay ku jirtaa waxaaba ugu weyn khalqiga ilaahay abuuray inta luqe u leeyahay luqada carabeed baa ugu fasaxsan oo ugu qiimo badan waa luqadu ilahay kitaabkiisa u dooray luqada carbeedna waxaa ugu cajab badnayd quraysh oo nabigu ka dhashay sal allahu calayhi wasalam oo ugu fasaaxo badnayd ugu balaaqo badnayd ugu balaaqo badnayd carabi zaman walba waxbaa dadku ku faantama oo ku taratama zamankii nabigeena la dilahay sal allahu calayh wasalam waxaa lagu faantami jiray aqoonta oo weliba xagga yacnii fasaaxada iyo ashcaarta xaggana lagu faantami jiray sanadkiiba mar baa laysu iman jiray suuqadba waaweynoo laysugu yimaada suuqa xukaada iyo suuqa dilmajaazi waa in la yidhaahdo kaasaa jiri jiray kolkaasay ashcaartooda nin walba sanadkan dhan wuxuu soo tiriyaa laysula iman jiray dadka saxahaya oo dadka dadkaa kalahaadi odhanaya hebel baa ugu balaaqa badnaa waa quraysh wey qurayshta noocaased baa nabiga laga dhex diray sala allahu calayh wasalam qur baa lagu soo dejiyey luqadoodii baa lagu soo dejiyey shaacir ahaan looma soo dejinin waa kalaam masri ah shicir ahaan asagoo ahana looma soo dejinin markaasaa waxaa la yidhi dadkii fusaxada ahaa ee heerkaas fasaxada ka gaadhsanaa oo luqadoodii uu qur'aanka lagu soo dejiyey yaa qur'aanka suuradda ugu gaaban bisuuratin min midlii balla imaadaale suuradda ugu gaaban waa inaa cadayn saddex aayadood bay ka kooban tahay basmaladay qur'aanka la wadaagta maahayn innaa acطaynaaka alkawfar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar bal saddexdaa ayadoo kale la yimaadaan le si walba hadday yeelaan tuur iyo golxakas hadday isu yeelaan way la imaan waayeen mujada ugu weyna qur'anka fiir bal la imaadaa la yidhi faatuu bisuuratin min mili bal suurad qur'aanka oo kale ah saddex aayadood oo aayadaha qur'aanka oo kale ah bal la imaada ila alaana wakaasi lama hayo sumaal ila alaana waa mujada qur'aanka marka qur-aankii waa kan ilaan aan aqrinayno maalinkii nebiga lagu soo dejiyey sal اllahu alayh wasalam sidii loo aqriyey al'aankan loo aqrinhayo waa mucjizada ugu cajabta badan marka wuxuu islaamku la duugoobi laaya marka waa mucjizada wey gaalada laftooda waxaa isgelisay waa qur'aanka mucjisanimadiisa wey ilalaana waxaa loo dhaqaadinaya islaamka hadduu qur'aankeennuu taxriif iyo ta'wiil iyo in la gediyo waa aqbali kari lahaa bas buu ahaan lahaa sidii dhibka kalaba laynoogu hayan baa qur'aankii diintana eber laynooga dhigi lahaa ee waxa la dhaqaajinaya waa qur'aankii laa yatihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid qur-aanka wey marka kana asaga nabiga alayh salatu slam lagu karaamayen kuri sheekhu almukaramu biاlqur'aani اlcasiiz almucjizati mucjizadii almustamirati daa'imkeed soo ma arag alaa tacaaqubi siniina sanaduhu intay isla cirbina macnaha sanaduhu intay israacraacayaan intay macnaha sanad ma jiraan sanadba sanad sanadba sanad waa ka qur-aanka hadda kun iyo an boqol soo kuma sii dhow waktigi waayo bilaawo qur-aanka degitaankiisu kun iyo an boqoloo sanaa fiil yaa la sii marhaya iyo wax kusii dhow wabisunani wlmukaramu wa bisunani wlmukaramu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عبده المكرم بالقرآن والمكرم بالسنن هدنا سننتنا لو كرامي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدى وجددنه أي تهي إن شاء الله تعالى إن قد قال الله نوفض ديه وبالسنن سننتي لو كرامي سننتي دي المستنيرة افتيميس نك الله افتيمي نك الله افتيمي افتيميس وي oo baadil iyo xumaan o dhan lagaga gudahay yay u iftiimi lilmustarshidiina kuwii hanuunka doonahay nin walba maaha kuwii hanuunka doonahay kuwa kale ma uma iftiimayso cabdullahi bnu cabbaas addalaala baadidii buu yidhi lahaa xalaawa macaan baa u sugnaaday buu liahliha dadka eelu baadid ah baadidu way u macaantaha u marka haba yaraatee baa de sunnada nabiga iyo kitaabka ilaahiy kuwaas istirshaadba kuma leh waxba kuma falahayaan uma uqraad yihiin marka kuwaas baadidooda u macaane ciddii ilaahay ugu talagalay hanuun ciddaasuu ilaahay u iftiiminhayaa sunnada nabiga sala allahu alayhi wasalam wa bisunani sunantii lagu karaameeyey sunantii almustaniirati ifaysay oo iftiinka lahayd daati nuura nuurka u saaxiibka ahayd lilmustarshidiin kuwii hanuunka dalbahayey kuwii hanuunka doonahayey u iftiimaysay taasaa nabiga lagu karaameeyey sal اllahu alayh wasalam almaqsuusu cabdigiiday almukaramu cabdigiiday almaqsuusu lagu gaar yeelo lagu khasisay bijawaamici اlkelimi kelimooyinka koo kooban aadna u macno badan khawaasta nabigeennu ka mid yahay sal اllahu alيh wasalam makhluuqaadka o dhan u kaga duwan yahay ambiyadii hore iyo rusushii hore kulli wax la wadaaga uusan jirin asaga uu nabigu caddeeyey calayh salaatu wasalaam waxyaalaha ilaahay asaga uu keligii ku faa'iq yeelay carabtii ugu fasaaxo badnayd ee ugu balaaqo badnayd uu ka dhex dhashay haddana asaga gooni ahaan inuu hadal gaaban oo macno aad u ballaadhanna xambaarsan xakiim oo xikmad leh meeshii loogu talagalay degahaya ahay kaasaa waade marka yaa nabiga lagu khasay calayh salaatu wasalaam almaqsuusu lagu gaar yeelay bijawaamic ilkelimi kelimooyinka jawaamicda kelimooyinka kookooban oo wax jamcinhayo aad bay u fiican soomaalidu waata tidhaa hadal waa kii gaabanoo kii gaabanoo gabalna macaan hadal fara badani khayruulkalaami maa qalla wadal hadalka gaaban oo wax badan lagu hobsadaayo waa shay cajiiba ah. waa shay cajiiba fasaaxada baad macnaha iyo tusinaysaa fasaaxada lahayn kolku inuu wax ku fahamsiiyo dooni maantaoo dhan afka gacmuu isku dardari waxbuu kuu midaari kolba meel buu soo marmari jiiru ka soo laaban markaasuu ku fahamsiin meesha ka ilaahay fasaxada uu ku manaystayna marka horaysaba uu cagta kuu saarahayo marka u horaysaba uu cagta kuu saarahayo marka nabigu saas waa almaqsuusu bijawaamic اlkelimi kelimooyinka kookooban lagu qasay welidaabaa hadda haddaad ducaynaysaba ducooyinka laftooda kuwa sidanoo kale jawaamiculkelimka ah oo adduun iyo aakharaba kulmin oo diin iyo dunuuba kulmin baa aayar lagu ducaysta waxba mashquul badanba loo baahan haddaad tiri rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ugu filan agoog adduun iyo aakharaba duuduubtay waa ducada nabiga alay sala slam ugu badnaan jiray isticmaalka kolka inaad ducayso dabca ducooyinka sidanoo kale ah waa adduun iyo akhrin oo kooban intaa dadku intaad ku dheerayso ku odhan lahaad war wadaadku naga soo gaabiyo lagaa dhilaha qalbiga duca kooban oo adan lagu kohanin si fiican baad le adduun iyo akhrad ugu camimtay yalla xushaaw saddex iyo afar waayo mamacaan ah in sha allah wa samaaxat iddiini almaqsuusu bijawaamici alkelimi kelimooyinka wax jamciya oo macaani badan xambaara sida qawaaciddii oo kale iyo wa samaaxat iddiini diinta fudud diimihii hore iyo diinteennu isuma dhowa diimihii hore culays bay ahaan kolkii diinteenna loo bandhigo wax mid mid wayma ku soo dhow xataa ma leh bucitu bilxaniifiyati samxatibu nabigu calayh isalaatu wasalaam diintii xaniifiyadahayd baadilka ka ilinaysa xaqa u ilinaysay ee sahlanayd kaasaa la ila diray bu nabigu calayh isalaatu wasalaam welidaa saxaabadiisa markuu dirahayo kolay muxuu odhan jiray yasiruu walaa tucasiruu bashiruu walaa tunafiruu labadii saxaabiye maalin kame u dirina yasira walaa tuxasira wabashira walaa tunaafira watadaawaca idinka laftiina isku dhicina khilaaf iska ilaaliya idinka dhacdinu khilaaf iska ilaaliya marka diinteennu yusri yay ku dhisan tahay cusri kuma dhisna waxaa ka mid a jawaamikelimkaa axaadiis jawaamikelimkaa uu nabigu yidhi ina addiina waa markaas yusrun diinkeennu waa yusr xadiiskii bukhaari walan yushaadda diina axadun ilaa halaba nin isku taaga diinkeenna ma jiro ilaa dhinaca muruga ugu dhufanaya diinteennu way fududahay tartiib tabarta aayar u wada laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha haddaad tiraa waan isku taagi adun baa daali adun baa gaadiid been adun baa duur cidlaha fadhiisanaya markaas kollabaad marka ma wada keeni karti wa samaaxat iddiini diinka sahlan oo fudud oo qaadashada macaan kaas baa lagu khasay nabigeenna calayh salaatu wasalaam salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa wa salaamuhu ilaahay nabadgelyaalkiisu calayhi cala anabiyi nabigeennii moxameda korkii ahta wa calaa saa'iri nabiyiina ambiyada dhammaantoodna ha ahdaan iyo walmursaliina mursaliintiiba kulliba korkooda ha ahdaan ilaan sallig waxay yihiin shicaarka ambiyada iyo rususha wey nabigaase waa adeegsan jiray allahuma salli calaa aali abi awfa laakiin nabiga waxaa ku tilmaama khasaaista culimmadu waa karaaha yidhaahdeen inagu inaan dhexdeena soo isticmaalin sheekh hebel wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam inaad tirahay abubakrin wuxuu yidhi maya waa shacaarka ambiyada calaa sabiili tabac inaad u raacisa mooye allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aalihi waasxaabihi wataabiciina wataabici taabiciina waman tabicahum biixsaan ila yumdin calaa tabiiqi tabac way fiican tahay laakiin adaan raacinayn allahuma salli calaa abi bakrin allahuma salli calaa cumara allahuma salli calaa sheekh fulaan inaad tidhaahid maya waa shacaarka ay rusushu iska leedahay sida nabigaba calayhi salaatu wasalaam shacaarka ilaahay inaad ugu haysa ayna u macaanayn nabigu wuxuu yidhi caza wajalla inaad tidhaahid macna ahaan waa saxiix baa layidhi oo nabigu casiis jaliila wuba yahayba sifada macnaha wax nabigu qaadan waayi kara maaha casiizun calayhi maa calintum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laakiin waa shacaarka ilaahay waayo waa shacaarka ilahay edeb ma ah inaad tidhahd nabigu wuxuu yidhi caza wajalla maya qaala allahu caza wajalla shacaarka ilaahay wey qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam qaala alimaamu axmed raximahu اllahu tacaala waradia allahu canhu taraad iyo taraxum ba iska leeyihiin waayo culimmadu baada markaa shacaarkaasaa la kala leeyahay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa saa'iri الnabiyiina wاlmursaliin calaa saa'ir bimacnaa baaqi saa'ir bimacnaa baaqi iyo bimacnaa jamiic labadaba waa loo isticmaala kolba meesha joogtoon baad u tiirsan wixii looga baahan yahay calaa saa'iri nabiyina calaa baaqi nabiyina oo nabigeenna isaga horaa loo soo sheegay calaa saa'iri nabiy calaa jamiici nabiyina kulligood waalmursaliina wa aali kullin waayo mid kastaba aalkoodii wa saa'iri saalixiina iyo saalixiintii o dhan calaa sabiili tabc buu raacanay soo maag intaba allaha u naxariisiyaadigu amaa bacdu bacda maa dukira amaa bacdu bacda maa dukira waxaa la soo sheegay kadib min albasmalati bismi illaahi araxmaani raxiim kitaabka lagu bilaabay walxamdalati alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaati wsalaami calaa man dukira dadkan la soo sheegay lagu soo saliye lagu soo salaamay intaa kadib lafdiga amaa bacd ama bacd meelo badan baa la isticmaalaa laakiin meeshan xoogaa waxaa hadda ii soo dedegtay alfaadaha waxaa jira culimmadu in badan ay isticmaalaan oo meelahan oo kale yacnii khadaa weyna uu ku jir jiro meelaha qaarkoodna hadda waaba khatar weyn meelaha qaarkoodna waa ungaf xagga macnaha dhib weyn kuma jiro waxaa aad wucaadi iyo dadka u isticmaalaan inay yidhaahdaan qaala allahu tacaala bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim way badan tahay waa yacnihii lafdi aan toosnayn is tarkiibkiisa iyo macnihiisuuga culimaduna horay uga digeen imaam suyuudi baa ka mida ragga ka digay waa wax yani horay horay culimo hore looga soo maqlay wey qaala allahu tacaala ilaan ruuxu markuu soo deliishanaya aayad yaa waxay culimmadu yidhaahdaan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim waxay milicsanayaan aayaddii faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani الrajiim faidaa qara'ta faidaa aradta qira'ata alqur'aani wey fastacid billahi min ashayطaani الrajiim marka waxaa la rabay inuu yidhaahdo acuudu billahi min ashayطaani الrajiim kolkaa lafdiga qur-aanka uu sheegay sidiisa saxda ah laakiin qaala allahu tacaala bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim khaa wey lafdan wa macnan bay khada u taali idinkuba dib ugu noqdo oo oh, bal macneeya waxaan inu macneleya la rabaa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim baa ilaahay wuxuu yidhi aayaddan walu fiirsada ma intaad adigu hadda acuudu billahi min ashaytaan rajiim tiri kadib buu aayaddan ilaahay yidhi mise ilaahay baa intuu acuudu billahi min ashaytaan rajiim yidhi yuu haddana aayadda ku xijisiiyey bacdigu waa daraf meeshu ku tacalluqo baa loo baahan yahay meelu ku tacalluqo lama hayo xagga craabka laakiin craabkii gabadaab ha ku mashquuli macnihiiba awey keen bal macna u yeel laqme qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaydaani arajiim bacda an qaala acuudu billahi min ashaytaan rajim miya mise bacda an qultu acuudu billahi min ashaytaan rajim miya macnaha waade marka khada marka aayar sideeda bacda acuudu billahi la iska daayo qaala allahu tacaala acuudu billahi min ashaytaan rajim hadda rabta iska dheh adaa leh kolka caadi marka ayadoo soo qaado bacdiyada aad ku xidhaysa ka daa taasi waa khadar waxaa kaloo marka xusiyo kan lamid ah oo inta badan culimmaduna ayay yidhaahdaan baarakum اllahu fiik baarakum allahu fiik ubay ducaayn hayaan meeshan oo kale ayada lafteeda aad bay ugu badan tahay weliba rag ajilaah ama wacaad badan baad ku maqan yol baarakum allahu fiik baarakum اllaahudaasi waa habaar ayadu tii hore o kale ma tii hore gefun ba ahayd tani habaar wey ducada la rabo waxaa weeye baaraka allaahu fiikum weye ficilku baaraka wey ambuurika man fi naari baaraka weye ficilku kaafku ficilku ka yahay baaraka ficil waa ficil maadi baaraka allaahu allaha barakeeyo fiikum idinka allah idin barakeeyo fiika adiga allah ku barakeeyo fiiki allah barakeeyo saas weye lafdi baaraka allaahu fiikum wey haddii baarakum ficilkii baara unbuu noqon kuntuna kaafki iyo noqonaysaa habaar bay baarana waa habaar wa kuntum qawman buuran baara wuu halaagsamay yabuuru bawran wa kuntum qawman buuran qur ku jirtaaba waa halaag weeye marka baarakum ullahu allah idin halaaga wey allah idin barakeeyme ogobaad baarakum ullahu hadii la yidhaha walidaaga culimada qaarkood u baraajiyo waxay yidhahdeen wa baaraka miimuhaa muhlikun walaa walaa tadru walaa tatru وبارك ميمها مهلك ولا تتركن فيكم للدعاء بيان البلاجين وبارك ميمها مهلك باركم الله أداك وهلاك أمتي بل هبارسة وكنتم قوما بورا وي قوم هلاك بارا يبور بورا وهلاك فعل كما أنه حتى أرسل اللغة دي بأنه باركنا أبو بركيه بارك بارك الله فيك سمارتك tabaaraka wa tacaala sideedoo kale baade baaraka allah marka miim in lagu daro oo la yidhaahdo baarakumullah muhlik weeye miimkaas ficilkii u bedelay walaa tatrukanna fiikum liducaa'i meesha miimka aad ku socotay meeshan miimka lagama rabee fiikumta dambe wey meesha laga rabo miimka fiikumta ha ka tegin baa baaraka allaahu fiikum dhe markaa ha ka tegina waa la baaraka allahu keliya hadaad tidhaahidna cidda aad u ducaynaysa ma caddee markaas somaal baaraka allaahu fiikum sidaa dhibooda markaas insha allah waa la iska jiraa waa meelo yaro dhismoo khatara amaa bacdu bacda maa dukira faqad ruwiinaa waxaa naloo soo wariyey buu yidhi sheekhu imaamu nawowi faqad ruwiinaa waxaa naloo soo wariyey rawaynaana waa la iska odhan karaa kolley baa le markaas waa mucallaqe waayo dhib male can caliy abi aalibin caliy bni abi aalibin waxaana laga soo tabiyey radi allaahu canhu baa dee markaa raabicu khulafaa'i araashidiin waa cabdilaahi bni mascuud nalooga soo tabiyey wa mucaad bni jabal wa abidardaa wa bni cumara wa bni cabbaasin cabdulaahi bni cumar iyo cabdulahi bni cabbaas wa anas bni maalikin khaadimkii nabiga wa abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakri wa abi saciidin alkhudriyi sacd ibnu maalik radi allaahu canhum saxaabadaasoo dhan kulli waxaana looga soo guuriyey min duruqin wadooyinna nalooga soo tabiye kaiiraatin fara badan duruqda macnaha waa sanadyada wey hebel xadiikan wuxuu wariyey hebel kasii wariyey hebelna wuxuu kasii wariyey hebel dariiqa la sheegay kaas wey wadooyinku taas weeye baad ilaa adigu sheekhaagii baad ka qaaday sheekhaagina sheekhiisii buu ka qaaday sheekhiisina sheekhiisii buu ka qaaday taas dariiqa la sheegay kaas wey min duruqin wadooyinna nalooga soo wariyey buu yidhi kuwiina adigu ku tacalluq tacalluqa laydii sheegay waa kan horay aan u baraarujin hayay faqad ruwiinaa waxaa naloo soo wariyey can caliyin looga soo wariyey mar labaad baan ku tacalujin min uruqin lagu soo wariyey wariyeydi ruwiinaad baan ku xidhahayaa min uruqin wadooyin lagu soo wariyey uruqdaasoo kaiiraatin fara badan uruqdaasoo biriwaayaatin biriwaayaatin riwaayooyin baa markaas ku dheehan ama biriwaayaatinna loogu soo wariyey oo dhib huwiina an baa markii hore laba xaraf jaaro isku mid oo isku macno ah in hal ficil lagu tacalujiyaa la diidaa kolkii hore ruwina can caliyin can baa jaara majruurka hore min uruqin kana haddii meeshii lagu tacalujiyo biriwaayatin baa wey oo kala duwan yihin marka isma celili gelinahayaan biriwaayaatin riwaayooyina lanoogu soo wariyey mutanawicaatin noocnoocyo ah macnaha alfaadoodu isku macnaba ha ku arooraane alfaadoodubaad ay kala duwan tahay macnaha haba isu dhowaadaan biriwaayaatin riwaayaatkaasoo mutanawicaatin noocnoocyo ah anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku inuu yidhi man xafida ninkii xifdiya calaa ummatii xifdigan bimacnaa naqala loo wadaa baa layidhi soo gaadhsiiya calaa ummati ummadaydan arbaciina xadiian afartan xadiis ninkii u soo xifdiyo usoo rara oo min amri diiniha diinteeda umuurta diinteeda ka mid ah bacaahu allahu ilaahay baa mankaa soo bixinay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fii zumrati lfuqahaa'i fuqahada jamaacadoodu la soo bixin iyo walculamaa'i culimmada jamaacadoodu la soo bixin marka fiiri haddaan in la awilo la yidhahda man xafida ay naqala ujeeda ujeeddadu waa macnaha la toganaya ilan xifdigu in kasta oo macnayaal badan uu leeyahay haddii ninkani intuu afartan xadiid xifdiyo ummaddii una gaadhsiinin ujeeddadii laga rabay meeshan maya ilaan ummaddan afartan xadiid oo umuuraha diinteeda ka mida ninkii soo gaadhsiiye way xadiidku marka inaa intaa iska xifdido una iskala dhimato macnaha lama rabo marka xifdigani ujeeddada laga rab macnaha waa soo gaadhsiin way ogow hadalka maa waxaa loo leeyahay bimacnaha balaqa ama bimacnaha loo leeyahay naqala waa noocaas man xafida ninkii u xifdiya oo usoo rara u rara calaa ummatii liajli ummatii ummaddayda darteed u rara arbaciina xadiian ama ummaddan korkeeda ku soo rara arbaciina xadiian afartan xadii afartanka cilada looga dhigay ilaahay baa garximad alla gar culimaha qaarkood wax way sheeg sheegeen laakiin oo zakadii xoolihi waxbaa looga yarqiyaas waxbay yidhaahdeen laakiin maya xigmadda afartanka loo doortay oon konton looga dhigin oo soddon looga dhigin oo shan iyo afartan looga dhigin xigmaddaas ilaahay baa garan shaarica yaa loo day arbaciina xadiian afartan xadii ninkii u soo rara ummaddan oo min amri diiniha dunawi ma ah iyo dana kale midna ma ah oo arrimaha diintooda khuseeya bacaahu allaahu ilaahay baa dirahaya ninkaa soo bixinhaya yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamada ilaahay ba ku soo bixin fii zumrati lfuqahaa'i dadka fuqahada ee fahmay cilmiga man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini dadka ilaahay marka diinta uu fahamsiiyey oo fuqahada uu ka dhigay jamaacadoodii iyo walculamaa'i culimmadii jamaacadoodii waxaa suuragal ah alfuqahaa walculamaa meeshan isku mid looga jeedo maxaa yeelay zamankii u horreeyey fuqahada culimmadan baa looga jeeday oo fiqigana fahamka diinta oo guud un baa looga jeeday ahay zamanadan dam zamankii waa waxay taabiciinta casriga awalkaa marka laga yimaado qarnigii u horreeyey waxay ka dambeeyey oo haddee dhibaatadii diintu ay badatay oo culimmadii in badan ay diintii ay diiwaan geliyeen oo in badan la fasiray oo la habeeyey yaa markaa noqday funuun kala duwan oo magacyo loo kala bixiyaa markaa soo baxbaxay kolka dambaa macnihii fiqiga markaa ay axkaamtan farciyada ah lagu way lagu gaar yeelay oo tafaasiirtii iyo axaadiitii iyo sunantii iyo waayo markaas caqiidadii iyo kulli macno kale kulli iyo magacyo kale loo bixiyey kolkii fiqi la yidhaahdana masaa'ishii furuucdahay in lagu ilaaqo yay timid ninkii masaaisha furuucda yaqaanana la yidhaahdo waa faqiih funuuntii kale ninka yaqaanana kanna la yidhahdo waa mufasir waa muxadid waa naaxi waa kadaa la yidhahdo yaa timid laakiin casrigii hore awalka ahaa fiqhigu wuxuu ahaa un macnaha fahamka diinta guud buu ahaa kadib laakiin macanihii unbaa lawa laakiin waa la khasisay o macnihii oo la bedelay ha u malaynina waa la khasisay fiqigan oo masasha furuucdii fiqigii horunbuu ka mid ahaa laakiin markan dambe magacii fiqiga guud baa lagu khasisay almasaa'il alfarciya taasaa lagu khasisay baa marka waa taksiis culimmada qaarkood weli markaas shuraaxda barhkeed macnahan dambe oo isdilaaxa la yaqaanay kusii fasirhayaano waxay leeyihiin fii zumrati alfuqahaa'i waayo sharaa'icdii baad markaas furuucda ahayd aqoonta u leh oo fuqahada iyo wal culamaa culimmadii guud oo markaa maxay ka dhigeen min cadfi alcaami cala alkhaas oo fuqahada ka khaasan culimada ka caamsan oo fiqigii ayrba rag yaqiinay ah, fiqigii ayrba rag yaqiinay baa soo geli wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxaa ku sugnayd buu yidhi bacaahu llaahu qaybtii hore way iswada wataan man xafida calaa ummatii arbaciina xadiida min amri diiniha bacaahu allahu faqiihan caaliman faqiih caalim oo diinta fahamsan asagoo ilaahay soo saara wa fii riwaayati abidarda riwaayadii abidardana baade marka wuxuu yidhi nabigu qaybta hore markii waa la soo wadi inta hore man xafida calaa ummatidah way soo socon wa kuntu lahu waxaanu ahaanaya ninkii afartanka xadiid soo qaaday yowma alqiyaamati shaafican miduu ergeeyey oo ilaahay u weydiiya addoonkan baade markaas inuu iga erge aqbalo wa shahiidan makhraati kac baan u noqon nin culimo ahaa oo ilaahay inuu ahaa yaan makhraati u noqon buu nabigu calayh isalaatu wasalaam wa fii riwaayati ibni mascuud qiila lahu afartan xadiid oo diinta islaamka ka mid a ku saabsan ninkii soo qaada waxaa loo odhan udkhul gal min ayi abwaabi ljannati jannada albaabadeeda waay aamaaniyati iyo sideedda shita adoon ila albaabada jannaduna sideed baan kuwa naartuna toddobe ahayd lahaa sabcatu abwaab jahannamadii waayo jannaduna waxaa ahayn sideed qalbigaa dheeraada li udkhul min ayi abwaabi ljannati jannada albaabadeedii sideed ahayd mid alla midkii shiita adoonta ka gal la odhan bu nebigu calayh isalaatu wasalaam wa fii riwaayati ibni cumara kutiba waxaa lagu qorhayaa afartanka xadiidkii soo qaada fii zumrati alculamaa'i culimmada jamaacadeedii waxushira waana lala soo kulmin fi shuhadaa'i shuhadadana waa lala soo kulmin ina kuwana lala soo kulmiyo kuwana waa diiwaankoodii lagu qoro kuwana diiwaankoodii lagu qorobaa wattafaqa alxufaadu buu sheekhu marka raggii xufaada ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii xafdisnaa waxay isku waafaqeen calaa annahu anna haada alxadiida xadiidun daciifun xadiidkan inuu daciif yahay bay isku waafaqeen wa in kaura duruquhu waddooyinkiisu haba bataan warkanuu sheekhu yidhi imaamu nawowi wattafaqa alxufaadu itifaaq oo muxadisiinta waa isku waafaqeen la yidhi itifaaq maxaa la yidhahda warkiibaa de marka laysku wada raaco manaa araado isku wada daboolo waxoogaa culimada qaarkood ba hadal yar geliyey labada jaanibba way u geliyeen qole waxay yidhahdeen xadiidka duruqdiisaa badanoo hal xaafid duruqdiisaa badanoo baa de markaas wuu ansaxa yidhahdeen xaafidkii asaguna baa de marka ibnu jawsina mawduucaadka ku daray daciifba uu ka daay labaduba marka waxay leein tafriid iyo ifraad baa ku yar jira sheekhu hadalkiisa uu yidhi oo aqlabka culimmada itifaaq uu ka cabiray baa sax ah xadiidku saxiixna ma ah xadiid ansaxay maa yani xasanna xataa ah uma gudbi karo oo heerkaa ma gaadhsiisno mawduucna ma aha ilaa mawduucu baade marka waa xadiidka waa kadaab uu ku dhex jira baad ama muttaham bilkadib ahay kaasaa la yidhaahdaa marka waa mawduuc sidaa darteedba marka wuxuu yidhi sheekhu waxay xufaadii isku waafaqeen inuu xadiid daciifa ah yahay wa in kaura duruquhu wadooyinkiisu haba bataan waqad sanafa alculamaa culimmadii waxay tasniifeen waxay alifeen waxay soo ururiyeen radia allaahu canhum allah ka raadi noqde iihada radia allaahu canhum ilaahay baa ka raadi noqday melihin ogow laqmadaanadii iskuma aadana lafdiga u fiirsada radia allaahu canhum allah ka raadi noqde khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macna fii haada albaabi baabkan kaleeta culimmadu waxay ka alifeen maa qadar laa yuxsaa aan la koobi karin oo min almusanafaati kutubadii la tasniifahayah macnaha kulley ixsaa'iyaad taxta alixsaa kulley inaynan ka bixin un baan fili laakiin ay aad u adag tahay inaad tatabucdo oo nin kasta oo kitaab alifay inaad macnaha soo ogaatod kitaabkiisa ka hor istaagta adaga sidaa darteed maadaama odaygaasi uu ku jiro yuu nabigu baad marka waaan leeyahay yuu sheekhu yuu sheekhu baad marka waxaan taxtalxasriba aan geli karin camal ahaan buu marka u isticmaalay waqad sannafa alculamaau culimadii waxay tasniifeen radia allahu canhum fii hada baabkan waxay ku tasniifeen maa shay laa yuxsaa aan la koobi baad oo min almusanafaati kutubadii baad la tasniifahaye ah fa awalu man calimtuhu nima intaan anu ogahay ninkan ugu horeeyey oo sanafa tasniifa fiihi waayo fiihi hada lbaabi baabkan oo arbaciinaad wey kitaab afartan xadiioo la alifo wey nin walba afartan xadiis soo raray u naqduu rabaa soo maa ragga alifay oo afartan xadiid soo ururiyey intaan ogaa ka warraya cabdullaahi ibnu mubaarak wey taabici cabdullaahi ibnu mubaarak uma muxamed ibnu aslam adhuusiyu alcaalimu rabbaaniyu caalimkii rabbigii loo nisbeeyey ama tarabiyeynta loo nisbeeyey bal walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba bima kuntum tadrusuun rabbaani dadka waa dadka soo koriyo barbaariyo cilmiga hoose baroo kor u jaxsiiya kaasaa rabbaaniyiin la yidhaahdaa alrabbaaniyu baa rabbigii loo nisbeeyey ama barbaarinta loo nisbeeyey uma alxasan ibnu sufyaan annasaaiyu ama annasawiyu nasaar labadaba markaas waxaa la yidhi waa lagu <clears throat> nisbeeyaa annasawiyu ama annasaa'iyu wa abu bakrin alaajuriy wa abu bakrin muxamed ibnu ibraahim alasfahaaniy wadaar qudriyu caliy bnu cumar waalxaakimu muxamed ibnu cabdillaah annaysaburiyu wa abu nucaym axmed ibnu cabdillaahi alasfahaani wa abu cabdiraxmaan assulami wa abu saciidin almaalini wa abu cumaan asaabuuni saabuunta loo nisbeeye muu ka shaqayn jiray wa cabdulaahi bnu muxamed alansaariyu ansaartii nabiga loo nisbeeyey sal allahu calayh wasalam abu ayuub alansaari buu u nisbo sheegtaa inay culimada odhan jireen baanu maray wa abu bakrin albayhaqiyu wa khalaa'iqu laa yuxsawna iyo khalaa'iq aan la koobi karin macnaha koobidooda adayg baa ku sugan wa khalaa'iqu iyo khalqiyaala laa yuxsawna aan la koobi karin oo min almutaqadimiina kuwii horreeya iyo walmuta'akhiriina shan boqoloo sano wixii baa la ku jirto ka horeeya culimmadu iyo mutaqadimiin iska yidhahan waxa ka dambeeyana mutaakhiriin bay iska yidhaahdaan istilaaxaad badan baa jira laakiin kaasaan u malaynaya inuu xoog badan yahay mutaqadimiin shan boqol oo sano shan qar shantii qarni ugu horreysay sida salafkii khalafkii oo kale ma mutaakhiriinna waxay ka dambeeyey waqad istakhartu allaha tacaala bul sheekhu ilaahay waxaan khayr weydiistay oon khayr way ka dalbay waqad istakhartu waxaan ka khayr dalbay allaha tacaala ilaahay sarreeye waxaan uga khayr dalbay oo inuu khayrka iwaafajiyo iyo meesha doorka ah aan weydiistay jamca arbaciina afartan xadiid inaan kulmiyo jamca arbaciina afartan kulmintooda xadiian min xadiiin eh, afartan xadii jamca arbaciina afartan kulmintood xadiian min xadiiin oo xadiid ah waxaan u weydiistay iqtidaa'an dayasho oo bi haaulaa'i kuwa aan ku dayanhayo ala'immati ee a'immada aha alaclaami ee wada buuraha ahaa sida buuraha kale loo soo fiirsanhay wa xufaadi lislaami islaamka kuwii xifdisnaa aha diinta islaamka raggii xifdisnaa aha oo ajilada inaan ku daydo darteed culimmada islaamka oo xufaadda in lagu daydo waa shay wanaagsan oo lagu faano bale waa waajib lagama maarmaana ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا إن القادة للربا آه. ومسألة يكون إجماعان أما يعني بعد مركة علماء إن هذا هبيرات هذا خلاف مسائش إجماع أيضا كهذا الملك إن لقوا راعوا ولقوا قصبية وكان هذا salaad ilaaka baan ku tukanayna ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim kuwa ad u necmaysa waddadooda ilah nagu hanuunsi maan waddada culimadeena rarkaadkooda qaaddaa la rabaa siraada aladiina ancamta calayhim hayr ilmaqduubi calayhim waladaaliin yahuud iyo nasaara waddadoodii waddadaan ahayn oo waddadii muminiinta inaad inagu hanuunsa marka mar walba aan ilahay ku baryayna wey salaadaheeni o dhanba laakiin ninka mujtahidka ah ninka mujtahidka ah masaladii baad ijtihaadi ah oo culimadu culimadii ka horraysay horay aynan ugu ijmaacin inuu ayaga ku daydo maaha marka inuu kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga alay slam ku ijtihaado oo uu baxdiyo kol haddii culimmadii hore ijmaac kooda iyo warkoodoo guntamay oo hadduu khilaafo dhib ugu iman una jirin asagiina uu mujtahid yahay inuu baade marka sheekh hebel baa ku dayn u yidhahdo ma bannaano waa inuu ijtihaadkiisa xil saara xil baa saarane kitaabka ilahay sunnada nabiga alay slam suu ugala bixi lahaa inuu moodo markaas uu isku dayaa waajib ku ah intaas ayadu ka duwan marka aimadaas buu wuxuui iqtidaa'an oo bihaulaai kuwa aan ku dayanhayo alaimati imaamyaalka lagu dayanhaye ah alaclaami ee calamad ah calamku waa buuraha la yidhaha buurta weyn kolkii nilla amaari carabi ohan jirtay ka naarin calaa calamin weyn dab buur dusheed laga dhisay habeen laga shido xaggee laga arki buur weyn dusheeda markii dab weyn laga shido waa meelaha ugu muuqaalka badanaysa maarti ninkii ammaani ohan jir hebel ka naarin dab oo calaa calamin buur dusheed saaran oo kale weeye ama hebel kal calami buur oo kale weeye odhan jireen marka a'immadani siday u muuqdaan imaamu nawowi hadda miyuusan calam ahayn imaamu nawowi hadda miyuusan calam iska badaaba dad kale asagana laftiisa bal inta ama lagu daynaya ama uu khayr diinta islaamka u qabtay ama u soo jiiday fiil ama lagu intifaacay amal saasoo kale weeye baa alaclaami waa xufaadi lislaami islaamka baade kuwii soo xifdiyey ahaa waayo kudaysho aan ku daynhayaan ilaahay khayr u weydiistay buui waqad ittafaqa alculamaa'u culimmadii waxay isku waafaqeen calaa jawaazi alcamali camalfalku inuu bannaan yahay bilxadiii daciifi xadiidka daciifka lagu camalfalo fii fadaa'il acmaali fadaa'il acmaal mar haddayna masale caqadi ahayn masalo tashriica taxliil iyo taxriim ayna ahayn oy fadaa'iluacmaalun ay tahay xadiidka daciifka ah, in lagu camal falo way isku raaceen waqad ittafaqa alculamaau culimmadii waxay isku waafaqeen calaa jawaazi lcamali camalfalkubaad inuu bannaan yahay bilxadiidi daciif xadiidka daciifka lagu camalfalo fii fadaa'il acmaali fadaa'ilacmaal ilaa hadda masaladanba ninkii afartan xadiid soo rara ummadda soo gaadhsiiye fadligaasaa loo sheegay soomaali kanoo kale marka waa fadlilacmaal ninkii saa yeela ama waxaas xadiidku hadduu kutusina waxaas ma bannaano waa xaaraan waxaas kama tegi kartidoo waa waajib waa taxliil iyo taxriim sooma aragti kaa asagu wax daliil sugan mooyeen xadiid ugu yaraan xasana mooyeen maqbuula mooyeen meelo kale looma cuskan karo iyo wax kasii korreeyo maahayn laakiin kol hadduu yahay waxaanay fadli uun oo dad waxaba yaraatee ilaahay uu kaa xarimay ooda imanaysana meesha ma yaalo wax ilaahay uu kugu waajibiyey ood ka tegaysana meeshu ma yaallo wax xuquuq bani aadamah ood ku waayo markaas gaboodfalaysana meeshu ma yaallo meeshan waxaan wanaag baa lagu sheegay marka wanaaggii inaad xadiidkan daciifka u uskato taa waa laisla wada ogol yahaale laakiin saddex shardi saddex shardi ama kolkii hadda sheekha warkiisan shardi asagaaba sheege kolkii asaga lagu darnaa afar shardi bay noqonayaan asagu hal shardi buu sheegayoo fii fadaail acmaali buu soma daciifa in lagu camalfali karaa laisku waafaqay xaggee lagu camalfal shardiga koobaad fii fadaail acmaali laa fi tashriic waa shardi shardiga labaadi waa inuusan xadiidka dacfigiisu shadiid ahayn anlaa yakuuna dacfahu shadiida dacfiga shadiida waxaa laga wadaa asaaniidda xadiidkaas kadaab iyo muttahamun bilkadibi midna waa inuna ku jirin nin beenaala ah ama nin been lagu tuhmaystay hadda meeshan xadiidkan lagama hadlahayaba meelo kaleba waa inuusan sanadkiisa laga helin ama haddii laga helo eber weeye kaasina wax ka soo qaad male waa inuusan markay shadiidu dacfi uusan hayn ka labaad ka saddexaadii waa inuu ahaanayo taxta aslin waayo caamin asal guud inuu ku hoos jiraa la dooni shay wanaag horay loogu soo sheegay qayb ka miduu sii amana fadli gaara u soo sheegay salaadaha inay fadli badan yihin baa la soo sheegay waajib iska daayo salaadaha sunnaha inay fadli badan yihiin oo fiican yihiin oo mar walba tukan karto ilaa awqaar khaasan weeyaan lasii sheegay xadiid baa marka wuxuu ku yidhi barlinkii salaad noocaas haddaad tukato ajirka intaa leeg baad ka heli barlinkii in la tukada inay fiican tahay adiladii guud baa lagu ogaa oo adiladaasaa sugtay asagu marka in gaaru usii sheegay intaasoo kale wey marka wax loo cuskan karo intaasoo kale kaa wey marka wax loo cuskan kara baa shardiga afraade u dambeeya waxaa weya culimmadu kolkii aad ugu camalfalaysa xadiidkan waa daciifa fadaa'ilulacmaal waa inaadan caqiidaysnayn xadiidku inuu aabit yahay oo waxaad cuskan asaga uu yahay waa inaad caqiidaysnayn ilaa haddii aad asagu inuu aabit yahay u aqiidayso waxaa ka dhalan karaa inaad soo guda gasho meeshuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan eh, falyatabawa maqcadahu min annaar ama xadiid kale muslim uu yidhi ninkii xadiiuu u malaynhayo in lagu been abuurtay asagoo wariya fahuwa axadulkadaabinwaa kaadibiin ama kaadibayn xadiidaas leedahay waa ma sugno oo ama waa mawduuc ama nabigu ma dhihin as leedahay haddaa adigu inteed maqasho oo aan sugnayn aad sii sheegto beenaalihii keenay oo kaleun baa tahay adiguna marka si aadan meeshaa ugu dhicin waa inaadan u caqiidaynin asaga laftiisuu baade markaas meeshaad u quskanaysa u caqiidayn inuu asaga uu yahay afartaa shardi baa la dooni bay yidhaahdeen marka sheikhu wuxuu yidhi waqad itafaqa alculamaau calaa jawaazi alcamali bilxadiidi daciifi fii fadaa'il acmaal wamaca haada warkan la soo sheegay oo xadiidka daciifka meelihii lagu camalfali jira inaan hadda joogno ah oon ku camalfali karno xadiidkan asaaniidda faraha badan lagu soo maray culimadu ban hadda uu ka soo sheegay xadiid uu sheegina waa kii hadda asoo milna farha badnaa ogow man xafida calaa ummatii arbaciina xadiidanti oo jawaabta meelaha badan waa laga dhigahay kii buu sheegahayaa ayadoo xadiidkaasi haddana ay sax tahay oo lagu camalfali kari lahaa falaysa ictimaadii aniga cuskashadaydu calaa hada alxadiidi maaha xadiidkan duruqda faraha badan lagu soo arori laakiin wada daciifka ah ma aha buu yidhi waxaan cuskanhaya asagoo laga cuskan kari lahaa oo meel lagu camalfalayo fadluraxmaan aan joogo haddana waxaan cuskanhaya asaga ma aha buu yidhi bal eh, waxaan ictimaadiyey aniga cuskashadadu calaa qowlihi weeye sala allahu calayhi wasalam fi laxaadiidi saxiixati axaadiidta saxiixa uu nebigu ku yidhi liyuballiqi shaahidu minkum alqaa'ib xaajat lwadaac xajadii nabigu uu dadka sagootinayay sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu sagootinayay xaajatulwadaac la magac baxday markuu khudbo dheer uu nabigu u akhriyey saxaabadii yaa waxaa ka mid ahalka ah kusoo gebagabiy nabigu calayhi salaatu wasalaam liyubaliha gaadhsiiyo ashaahidu ninka goobjoogki goobjoogii oo minkum idinka idinka mida alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo ha gaadhsiiyo war ma gaadhsiinaysaa nacam ba yidhahdeen war ma idin soo gaadhsiiye buui nacam ba yidhahdeen ilahu ka maqraati noqo bu nabigu alayh isalaatu wasalaam wayna soo gaadhsiiyeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin ayagona xilkoodii way guteen waa kaan kitaabka ilaahay aan akhrisanayn asagoo sidiisia waa kan sunnadii nabiga alayh isalaatu wasalaam aan akhrisanayn alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wayna soo gaarsiiyeen khayr allah naga jaseeyo xadiidkan oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen yaa ka mida wuri waxaan cuskanhayo haddee ummaddan nabiga diinta aan usii eh, axaadiidtii nabigaan ummadda usii gudbin buy wa qawlihi sala allahu alayhi wasalam nebiga qowlkiisii baan cuskanhayaa xadiidkii sunanka qaarkood ay soo saareen asna waa saxiixay eh. uu yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha faaddaha kama samicaha nadara allaahu allaha iftiimiyo allaha qurxiyo allaha nuuro imra'an ruux baade allaha nuuro iftiimiyo samica maqlaybu nebigu maqaalatii odhaahdayda fa wacaahaa weeleeyo odhaahdii aan waxba meel kaliya dhankan aan u leexina say ahayd u weeleeya oo faaddaha u guto u sii gaadhsiiye kamaa samicaa sidoo u maqlay in asagoon taxriifinin waxna ku darin waxna ka goynin waxna bedelin intuu xadiid aniga layga soo tabiyey intuu maqlay oo dhegaystay oo qaaday ummadda u sii gudbiyey allaha nuuro oo allaha qurxiyo allaha iftiimiyo nabigu calayh isalaatu wasalaam muxadidiintu iyadoo culimmada kale ay la qabaan fadaa'ishii baa dee cilmiga dalabka iyo tacallumka iyo tacliimka ay ka helahayeen ducadan waa dheeri bay la siiyihiin yaa daalibii cilmi nabi muxammadin maa antumu wa bisawaa'imina culimada qaarka selifka yaa aalibii cilmi nebi muxammadin nebi muxamed cilmigiisao sunnada nabiga calayh sala slam kuwa dalbiyow maa antum idinka iyo wasiwaakum dadka kaleo macnaha hayrukum bisawaa'in kuwa siman matiidiin maa antumu wasiwaakumu bisawaa'in marka xadiidkan rabaa axaadiitan wada saxaxaan rabaa buuri inaan ku camalfalo nadara allaahu imra'an samica maqaalatii odhaahdayda maqlow fawacaahaa weeleeyey faddaahaa gudbiyey tamaha samicahaa say u maqleen u gudbiyey ilaahu annagana naga yeel say u maqleen kuwa u gudbiya ayagoon taxriif iyo ta'wiil iyo halayn midnaan ku samaynin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam